bism illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wala aalihi wasaxbihi wasallam bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wuxuu ka soo hadlay waxdigii uu ka soo hadlay duruqa maqaababka noone lagu ogaado qeybka ka wuxuu sheegay waxdi dariiqada saxda ee lagu ogaadana wuxuu waa waxdi waxdigii uu ka sheekeynay dasigii hore kasbay lagu dheeraanay aan wixii waxaan islahayn sax maaha baynu saxad ka saarnay markaa wacyigu waa qaab lagu ogaado qeybka wuxuu sheegay markaa oo halkaan kaga dhibnay waxaan ku yeelanaynin maanta waa alkahana alkahana waa rafinta afraada kahana alkahanatu walcaraafatu walru'ya saddexdaas ayaa ku qora alkahana waxa weeyaan waa jinka ayaa soo dhegaysan jiray eh, waxa ay ku sheekaysanayaan malaa'igtu kam yastariquuna assamca intay suursulaan ay soo dhegaysan jireen marka inay waryar meel ka helaan in yar meel ay kasoo marlaan markaasay keeni jireen cidniay ku shaqaysataa kaas maxaa la yahdaa waa kahana kahana ayaa la yahdaa marka kahaninku waa yastariqu sama wuxuu dhagaysanayaa maqal ayuu geysanayaa wax hal run hadduu soo maqlo wuxuu ku daraya baa layihi intaasoo been intaasoo been beena waa dadka ku shaqaysta jinka ku shaqaysta iyo waxaas kaasi waa nooc min almuxaawala waa isku day laisku dayay qofku inuu ogaado qeyb inuu wax ku ogaado laakiin waddada loo maraya qaldan waddada loo marayo ayaa qaldan kaasi waa qaabka alculaafa ama culaafa iyagu xagtooda qeyb maaha jinniyo waxuu soo dhegeysanayana maaha waa qof faaliy waa faaliy waa faaliy aan soomaaliga ka dhacda nambaruu isku dardaraya waxabu tuurtuuraya dhagxabtu tuurtuuraya habhama zamzama iyo maqashiina iyo sajciya isagoo qofka u jabsado qofkeeda hor jooga markaasuu isku dayaya waxinu inuu maxay tore lala awaano reef kaasina waa xaween iyadoo dariiqa tartan laba soo maa dariiqada saddexaade maxay tore uu sheegay waxaa kamid ah rubi rubi u sheegay riyada ayuu sheegay marka waxaa la riyadu waa iyadu waa sax aruya waa ka nabigu markaa sheegay sala allah alay salam ciddii nabi maxamed ku riyootaa ciddii igu riyootaa wiil dhab dhabba ii aragtay ii aragtay inuu shaytaanku iguma iguma iguma tabasiro waa dhowr iyo afarta qayboodu loo qaybay inuu yiri riyadu dhowr iyo afarta qayboodu waxyiga loo qaybay saddex iyo labaatankii sano saddex iyo labaatantii sane waxay u socday markaa lixdii bilood ugu huray nabigu inuu arki jiray ru'ya ayuu arki jiray fa kaana yaraha fi sabaaxi misla iyada oo dhab ah marka lixdaa bilood bay muxadisiintu yidhaahdeen saddex iyo labaatankaa sano oo lix bilooda laba ufto waa lix iyo afartan fa hiya lix iyo afartan qaybood oo nebinimada kamid a qayb kamida wey arru'ya saalixa qofku marka marka uu dhinto de waxaa le qof markuu seexdo hurdadu waa dhimasho yar soo ma hurdadu waa waa dhimasho yar allahu yatawafa lanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fi manaamiha fayumsiku latii alayha fayumsiku latii qadaa calayha almowt wayursil ukra ila ajali ajali musa falmowt hurdadu waxa weeyaan waa waa waa geeri yar marka subxaan allah jirku waa kansan isaga aan la ogeyn gabcaya ee لكن حتى روحي تذهب تعاون أين تذهب الروح كبر أشياء عجيب أين روح لما كانت توصلك إلى أصول نظن الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور دعاء لها دعاء صدق الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه وإليه النشور فعالم الرؤيا وعالم سنة غيبة isaguna rajul waaqi laakiin qofku waxbuu ka maqli karaa waxbuu ka arki karaa noloshiisii mustaqbalka waxbuu ka arki karaa wixii hore tegay waxbuu ka arki karaa waxay culamadu isweydiiyeen qaar ajiibka hadduu qof laga mid yahay nabi maxamed ku riyodo sala allahu calayhi wasalam ilahay noo xaqiijiyay insha allah ya rab ku riyoodo deedna maxay tooda xadiid xadiid la isku haystay halka saxiix baan isagoo daciif lagu muransanaa hebel hebel baa ku jira iyo sanadkii lagu muransanaa sidee baa fursada ka gaarsiin ruux rasuulullah xadiiskaa la tirmisa baa oran deedinu nabi kulaadukatol waa nini culamada sulaad badiil isweydiiyey marka waxay yidhahdeen intaan masaajka imaado ma oran karaa anigoo dan axmed kurig loogu saabsanamo xadiiska oo saxiixa hal okay mee socdaa riyadaas tulsimu man ayay ilsaaminaysaa ma kii arkay mise dadka oran في في في أكل كعب الفن لأن الشيطان لا يتمثل كرسول لكن إذا النبي ما طور من حاجة ولا شكل كان كان أكل النبي بقى نزل لي بيوحي حتى فمركا وكشيء هو يلا يلا وكشيء qof markuu in badan iskaajaysiiyo wiiray in badan markuu kan mutasawifat inuu isticmaalo magaca almutasawifa waxay sameeyaan alriyaadiyaat ومشكلتنا الاستقامة أفقوا وكرامة والبضاء بس استقامة وحنا الدنيا واضح يعني الاستقامة إنه أمرنا بس الكرامة بس كرامة بلنا استقامة لنا وضع كرامة لا هي بس بس أوراج هذا من الله كتب هذا شيء شيء بالدولة نحكوه نحكوه عن فارنا ومن كان باتشي اللي يرد اللي يقدر براكب العشرية كان يقدر سر إلهي كثير لكن وحصل معي fastaqim kamaa umirta waman hada amr tashriicu sharcigu sharcigu waa marka wuxuu sheegi doonaa gadaal marka mutasawufadu soo gaaro bacdiga mutasawifa waxa laga qofku isgaajaysiiyo in badan isku soo xiro meel isku soo xiro keli keli maaa qofku ufcalka wax dareemo lacalahu yara ashyaaa malxuud inay u baxaano annama qofku gaajooda jawdiisu daciifka uu noqda ee ishiisu macaasida ay ku yaraatay ee maqalku macaasida uu ka yaraaday dhexgalka dadku uu yaraado muxuu gelayaa khalwa ayuu gelayaa iskaga ah, rilada sootaka iska dhaafa ah, xaq baa misaba baatilba allahu aclam ku arkaya saas taasina marka in loo qastiya sax maaha in loo qastiyo oo taas cawda loo jiray bisha waxbaha cuni waa wax macno wax macno ku jira oo fara badan xitulmajid lakin waa qaababka lagu raadiyo buuleeya qaababka lagu raadiyo qeybka wax lagu ogaado oo bacdu mutasarufadu ay ay samayso ay yiri oo ku yidhi adigu waa gaadho halkii ku samaysaan aqoon iyo cilmi ka gaadhiya cabsi ilaahaye salaadii baa kaa daayee wadactu ka salaa markaa markaa hor iska iska caabiye kadib su-aasha labaadada ku yimid dad badan baa intaa ku siray alla maxaa mid ku legdeeliyo intaa adigu laakiin cilmigaadi baad iga baxsatay kuma dayneyne marba belu kala soo daraya muuqda markaasuu ku yii haddana iksa ya shaytaan hoog shaytaano laysa bicilmi cilmikaagama baxsan bifadli illaahi ilahayna kakaa badbaadiyey <laughs> marka markii koowaad wuxuu ka soo galay baa layi maxay tolay baabu cibaadati markii dambena wuxuu kasoo galay baabujibr ka dambaan arag in lagu yar faafaada naftu iska yarjaash nafta wax ka ah nafta bini aadamka waxay culamada iska yidhahdaan nafta wax walba waa laga laynayaa waana waana waana lagu wajahaa in laga xayoobiyo wax walba ilaa xubbu dunyaa wa xubbu ljaahi walkursi inuu qofku buuqdo la sheeg sheego mooyaane xanuunka qofka waa garan laha ninkaan waa garan xanuunsa ah. ilaa inuu ha raakici ana alana taana waa kahaanada waa kuu sheegay caraafe waa kuu sheegay ruqyana waa kuu sheegay kadalika wuxuu sheegay kitaabka ku qoran arqaab nambar nambarada nambarna waxaa jira nambar walba maxay tolay maga uu nambar leeyahay alifku nambar buu leeyahay baa nambar bay leedahay taab nambar bay leedahay saab nambar bay leedahay ha baabi tanjiib markaa nambaradaas qurusaasa lasku dardaraayo ajal iyo iyada waxaa lasku daya lasku dara lasku dayaa geelka wax lagala soo geelka wax lagala soo baxo sharciga mahaya iyadahe sharci ajwalka inaha wuxuu kaga baxayaa isku daygii la isku dayay geelka in ogaado waxa kii isku ogaado maha in allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu alghaytha wayaclamu ma wayaclamu ma fi yaclamu ma fi idan geybka og inaa jid kasta hadal ku yimaadaan oo jidkii nebinimana waa inuu ku yimaado raacalkaa ku xidho maa duuna daalika waa shay uga sheekeeyina jiraan isku dayga dadku inay qeybka falinsaanu mahmuus mahmuus obses insaanku obses ugu yahay inuu ogaado beri maxay dhacayaan aad buu qofku obses ugu yahay bal shalay ay dhacay qofka waxay ku reebtaa welwel dhaxlin ay ku reebtaa laakiin waxa kaga daran beri maxay dhacay ili maxaa dhe seebaad noqon caruurtaadu seebaad noqon adigu seebaad noqon marka alinsaan biabcihi waa mujalladkii koowaadna aynu kaga soo hadleen intaasuu kusoo arooriyey baabka qeybka sideebaa sideebaa loo ogaada ma raba inaan marka aad ugu sidaa dheeraado wax fara badan oo aan aytoodayaa ka idhaxdana maxaa jira waan ka waayey wuxuu geli doonaa haddii ilaahay iminka fasligii labaad ee baabka rabbi shrax li sadri bila fasli thani min alkitaab alawal laba boqol iyo shan iyo toban safxa kitaabka shabda alfasl thani min alkitaab alawal wuxuu yidhi wuxuu gelayaa maanta arrin arrin aan insha allah waqti fiican geli doono haddii ilaahay insha allah waxaan isku dayay markaa inaan focuska inaan saaro kitaabka في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه أصول وتمثيلات وكما حكى هذا يا wuxuu ka hadlayaa alcumraan albadowi deganaanshaha miyiga dego koob alumam alwaxshiya umamka aan weli maxay tooday ku nool duurka iyo miyiga ku nool dabcigooda weli adega dagaalka iyo dhaca iyo boolka noloshooda ay ku ay ku dhisan tahay reeraha iyo qabaylkana waa ka hadli doonaa iyo waxyaabaha intaaba ku dhaca baadiye maxaa ku dhaca magaalo maxaa ku dhaca qabaa'ilka boobka ku nool maxaa ku dhacaya dhaca wa fiihi usuulu wa tamkiidaat fasliga waxaa ku jira uyihi usuul rukniyo iyo tamkiidaat introductions horudhaca u sameeya faslu ku yidhi fi ana ajyaal albadwi walxadar dabiiciya faca badwa baadiyaha ku nool iyo faca xadarka magaalada ku nool labadooda matalu waxa uu yidhi ajiyaashaasi waa shay dabiici ah waa shay bimacna qofka baadiaha ku nool inuu dhaqanka baadiaha lahaada waa dabiiciba mise waa shay mise waa shay raari ah shay dabiici ah qofka magaalo ku noolaana inuu sidii magaalada u labisto sarwaaley iska xaragoodo isaw isaw shay dabiiciyada qofku hadda meesha uu joogo buu ka qaataa maxay dabcigeeda ilaqadkeeda uu ka qaata waa hadasha sheekh yani ninka baadiye joogana tidaahayd sida new york ninka ku nool noolow ama ninka new york nool ama halkiisa jooga halkiisa iska baadiye xanaanay xal laakiin magaalooyinka waaweyn baa laga hadlaya ayay codsa kaas halkiisa nagu cano iclam fakub sheekh iclam wiil ana ikhtilaaf alajyaal fi axwaalihim he inama huwa bikhtilaafi nixlatihim ilmacaash sadaqaa ugu horeeya waa weyaan waa waa tacsiisi waa tacsiisi waxaa ka dambeey o dhan wax badan u sheegayo sadaqaas hoos jira wuxuu kuyi ogowkukuyi ajiyaasha facyada isbedbedelkooda waxaa keliya uu ku xidhan yahay uu hee waxa ay ka shaqaystaan in noolmaalmoodkoosu yahay yani noolmaalmaadkaagu iyo shaqadaada iyo waxa aad qabsataa waxaa uu yahay ayuu dhaqankaagu iyo xaalkaagu yahay u sharfi doona ma marka ya qofku haddii uu yahay fallaax qobaal haddii uu yahay qaabuuno qaabuun u yahay haddii uu yahay xooga jir geed u raacayo intuu geed raaco maantoo lix bilo sideed biloo duurka geed kuga jiraya isaguna ku nool yahay qaabu u nool hadduu badda tagayo kallu soo dabanayo isaguna qaabu u nool yahay hadduu magaalo degan yahay oo xafiisya iyo dukaane iyo gaari iyo nolol ku kala kalaa isaguna qaabku u nool kamida kooba intaas ku dhima wuxuu ku leeyahay ikhtilaafu ajyaal fi axwaali dadka axwaasha dadka ku kala duwan yihiin wuxuu ku leeyahay waa xasab nixlatin bilmacaash waa qaab nololeedka ay macaashkooda ay kusoo ay kusoo saartaan ayaa maxay ayaa sar ayaa saray وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان wax deeqa ama xoolaha raacda xaqiiqi waxa ah ninkaasi babagaal lagula libsamiyi ninka ninka beeralid ama ninka geel geerraaci ama sadaqad baad degan tahay ama guriyada xidhan baad tahay ama waxaad degan tahay guryaha dhaadheere istursaam geel baa ku daaqi waxoogaad kula kalan kartaa markaasuu ku leeyahay qaab nabadkii magaalada u diinaya iyu inuu halkan ka tagay inuu ku noonaado waay idan uma tasacat axwaalu haulaai muntaxiliina lilmacaash waxaswa lahum fawq alxaajati min alghinaa wariqa wadacaahum dalika ila sukuuni wadica waay noloshaas bedelaysa waa la barwaaqoobaya ninkii beeraley ahaa uu lacagaysanayaa magaalada usoo dhawaanayaa laba arkood oo noloshiisa kusoo siyaadaya hayntiina ku badan sahayntii awal inuu hadliisu gacan iyo af ayuu ha iminka laakiin waxaa bilaabaya kayd kayd ina laga codaya xagkan waxba waxbaa la dhigaya lacag baa bilaabaysa isbeddelkaasi mubaasharatan wuxuu ka muuqanaya wuxuu cunayo ka muuqanaya wuxuu xidhanayo ayuu ka muuqanaya xarakada u xaragoonayo ayuu ka muuqanaya ballaarinta guriga u ballaariyo ayuu ka muuqanaya magaalaysinkii baa bilaabaya urbanisation magaalada bilaabaysa ayaa bilaabaysa markaasaa loo soo dhawaanayaa magaalo eg marka walbii baa lahaa nin walba taayar caanaha inuu soo dhisayay digirtaaya iyo shuurada ayaga waa la iska cunayay aroorta intio kale la soo qabanayay wax qofkaa ku yaala ma jiro laakiin ka maxaa bilaabaya maxay kayl ayaa kayla kayl ayaa midabtooda bilaabanaya oo samaysan bal waa ku arkay anigu anigu lafteeda toddobiyi tobankii sane inka halkiisi joogay waa isbedelada isbedelada arkiyo lafteeda maha toddobiyi toban sano kahor markaa nimid dhalinyaradu aada uga dubisan jiray arki jiray labada dharka lagu dhacay jiray afar jeebrayaasha la iska xelan eh. jiray oo mid walba kala duwan noqon xataa tanaasub lagwan aan market online harkageesa ka dareemaaotodobatankuso isbedelka dhacay inamada khaasata inamada iminka faashiga darkii shaarkii sarwaarkii haragadii waxaad kasii dareemaysaa isbedelka dhacay halkaasaa lagu sheego toban sano labaatan sano ka hor maqaaxiishaha laga cadi jiray hargeysaba ahay maanta maqaaxiishaha laga cadaan isbedelka dhacay maanta lafteed labaatan iska mudaabalafadowba waxaa soo gaaraan u buuxata maqaaci magaala halkaa ku taala bartamaha ku taalo shaahi kacadijo nin saa u dhuxaya dushaha loo keeno lagu aqliyo qaadan ilma laga daalin jirta inteer haddana macalli jirnay oo meeshu wada imtixaan ilaahay ah shaqada waa soo kor dhulala aan fulisan jiray halkaa ah maanta maxaa la samaysta maxay adeero dhibaa ku imanay maxaa la cabisaa maxaa kuu keenaa imisaan bixiyaa shuf kala change isbedelkaasi waa maxaa isbedelin wax isbedel hayntii la isbedeshay shan iyo shantaa koobka iyo shanta boqol ayaa dalki lagu hayay koobka kunka ah shan boqol shil baa laga dhiga magaciisao koobka shaari ah maantana meel waxaa ka cabay shan kunana waa jiraan meel toban kun iyo waa jiraan maanta exchange marka from kun ilaa ilaa toban kun from shan boqol ilaa ilaa shan isbedelada dhacaya keliya dharka maaha horshaaha maaha maqaaxyaha maahe waxaa isla bedelay maxay guuribasta ballaaranaya nolosha baa isla ballaanaysa sidaa aan waxa aan arkaysaa isku bedelay waxaa isbedelaya qaab fikirka dadka hataa idinkaa isla bedelaya hataa generathonna cusub baa soo baxay waxaana u isticmaalaa bakaar alihtimaamaadka isbedelaya concerns mala tahtan maxaa awloobiya kuu ah maxaad doonaysaa muxuu dhubaa isla kaa isla kaas isla kaa soo bedelay wuxuu baabka isticmaali doonaa kelmad bura badan dhalisay sheekhaan axmedullaahi caleyh raxmat allah saa kelmat alcarab aad buu kamid ah alcarab alcarab alcarab u isticmaalay marka dad eh, way dureen mudda sheekhaan ku dureen carabtaa ku durtay maca inuu carab isagu isagu xadlan waa yaman waa aslu carab waxa weeyaan waa jundilin carab daxbaaniyiintii wey maaha yani ma aha nin carab carabnimo loogu faanayo maaha xabaaribad waa xabaaribada waa yamanta laakiin dibadda carabta aad darsiga maanta aad buu dibadda carabta usoo celin doona haddii ilaahay marka qaar waxay dooneen inay difaacaan wadaadka oo yidhahdaan halkan halkan uu carabta ku naqdinayo naqd kirkisaska uu carabta naqdinayo as a jinsi ka race r a c e race race ah jinsi ahaan uu carabta ku naqdinayaa waxay yidhaahdeen ma aha cunsuka carabta ma aheen qimada carabta waxay ujeedaan jeedaa alacraab alacraabu ashaddu kufran ونفاقا واجدر الله يعلم حدود ما اعلام تسجد acraab ayuu ujeedaa ee carabtii uma jeedo si ay si ay si ay uga uga leexiyaan naqdigan carabta ku dhacay qaar saasay leeyihin laakiin markaan akriyey oon akriyey oon akriyey ku celceliyey kuwaan waan ujeedaa marmar acraabtan waan ujeedaa carabka jinsiga lagu hojeeda bal carabka ka jinsi ahaan leanna turkida waxuma sheegi doonaa soodaanida badbadow soodaanida soodaanida uma jeedo kelmada soodaan boqol ku jeedaa qofka dadka madow oo dhan ayuu ujeedaa in kasiin saan laydhaa sab saxraa madaxweyne kagaale kala qaybiya wixii hoosoo dhan waa madow ay sarna waa cadaan kala qaybintaas kala qaybinta kala qaybiya siin saan baa fara laydhadaa assaaxir wasaxraa asaaxiru wasaxaraan ayagoo juqraafikaan afka mucaasirkaa loo qayday marka imika wixii kelmaddaa loo isticmaalaya suudaan loo isticmaalaya ama wuxuu ku leeyaha waa inami soo sheegnay wax yaqaanaa haddii la tumo lagu ciyaaraya midkiligoodu durmaanada jecel yihiin heesahay jecel yihiin fikirka faraha badan ma jecla doodaha waaweyn ma jecla inay maxaytooda galaan madka heesaysa umatu tanhu watalcabu ayuu ku sheegay badbadugeed xaaka subxaana rabbika marka qaabkii weliba uga soo sheekaynay cunsuriyad kama ahayd marka markuu carabta ka sheegayo turkida wax ka sheegayo turkido kale wuxuu ku tilmaamaya barbar inay barbar hamaj hamaj inay hamaj hamaj waxa safaaj safaaj s a v a safaaj inay ku tilmaamayaayo dad aan waxba aanay qabanin oo dagaalyahano dhigiican dhigican ah هذه ملاحظات والنوتس وحيامي وملاحظين وسي أمانة ومحيطة وقرأ idinku markaa reer ahaan isxamanaysaan soomaalid markaa reer ahaan isxamanayaan reerreerreera wax kala duwan baad kula sheekaa reerkaas kaas waday reerkaas kaasa kuga baran reerkaas kaas way wada yihiin macnaheedu maaha way wada yihiin macnaheedu maaha laakiin tilmaamo macayna isku sheekaa de macnaheedu cusubiin baa tihin maaha ee waxa weeyaan qofka wax waxa halkaa lamida og yahay ha ayaa rajooda isku xamataan waay وحي فصل أن أن الجيل العربي في الخليقة طبيعي وصو شيء مركع وصو شيء ورد وصو شيء تقولي فصل ورد وصو شيء أهل البدو مثل بادية دقاء معاش كل طبيعي أنه المنبوط كل واحد ما صبحا قوان منه يو حول الجيش أي أي أي أي أي أي كل صبحا بدل أن أنا بشكل متحقق تحي darxelashada iyo meelaha biyaha iyo axwaasha iyo noloshoodu waa xaaji ee kamaali ma aha sooma sheegna alxaajiyaat aldaruuraat waa xaajiyaadka la mid ah iyo alkamaaliyaat wataxsiiniyaat almaslaxa nursada usul fiqiga marka marka laga hadlayo maxaa islaamku ilaalinaya maxaajigu ilaalinaya kamaaliga mise kamaaliga kamaaliga xaajigu waa isku mid mise wuxuu ilaalinaya altaxsiiniyaat waxyaabaha yaalaysaas u kale maqalka kule miya ila joogaba waxaa la ilaaliyaaba kule waa qofkaas ota inuu noolaado qofkaas he inuu noolaado ayaa maratooda ayaa asala guryaha waxaa la deganayahay inuu leeyahay buul istaagte buul hada ashacri walwabr guryaha buulka markaa yani dhibka guryaheeda buulka miyiga guryaha la samaystaan kaasoo kale yani waa kun iyo laba boqoloo sano oo guriyada degnaa jireen dadku turkiyadu kaasoo kale degnaa jiray marka dadkeena maanta imika halkama degen halkama degayi weli ibsan ka dambeeya adduunka dalitoo kale asaad ogaatay dadka dadka diinta u sheegaysa hadduu sida barnaamijko dadka adduuweynuhu guryihii ay ka guureen kun iyo laba boqoloo sano ka hor adigu reermiyaa weliha uu degay markaa fardeeda dimuqraadiyadda sita iyo axsiyaasa leh isma jirtaa ka joogta ayda hata ayda anta dadkaad waa keen joogtaa sucaada rabbika marka ashacru walwabr guryahaasay guryahaasay iska degan yihiin ha waa marka la joogo maxay waa marka la joogo labu isma kordhigaya halkan dadka beeralayda abu yiri waxaa lagu yaqaanaa buu yiri aldacan aldacan ayaa lagu yaqaanaa beeralayda waa maxay beertu bila gurguri karaa ninka halkaa dhowrka qoodi ka qodanaya yusufu ninka halkaa dholka ka qodanaya ee sacaya u shoorana ee halkaa qar macdan habeenkii iska cunaya islaantu saca usoo dhisaysa ee halka iskaga qayalaya ee baladiina ah iskaga taxay halkaasuu awoodda ka dhaxlo abiyi ka dhaxlo awoodda kasi dhaxlo taagaya islaamada marka ma gudguuri halkaas waxaa kaa wada waa iyo asxaabul beeralayda waxaa lagu qaadaa min way way nagaanaan way nagaanbu asxaabu ibilna wuxuu yidhi ma fadhiisaan ninka geerjiri meel u fadhiisanaya mise meeshii nag loogu eh, sheegaba uu dhaqamee halkaasna isbedel ayaa maxaykala eh, ku jira maxaa ku jira isbedel ku jira ninka maxay tooleey ninka fadhiista ee eh, beer fadhiista ee saasoo kale badanaa waxaa badata habrashadiisa badata uu habrasho baday sida daraateeda lacagta ah, ah, kaa marin intana lagaa qaadiyo waaya haye uuna oh, haye haye asmaatoona badin leesh sida inta yar baa inta yar baa lugta laakiin ninka geejinahay labada boqol saddex boqol oo leefgeeda wato halkaana biyihiisi halkaa dhaqiisi u yaallo qorigiisi halkan u jeeqaarsan yahay saas oo kale ah bal cidda qabanaysa meesha cidda uu leeyahay mooyaane ilaah qaadirka mooyaane cidda uu ka habranaya waa maxay tag haddii aan maad tagahay qoryo hore u qoray sakaxsanaysiis wax shakhsi oo kala duwan xagga dhaqanka isma kala duwana markaa kaa asxaabu facanka ah maanta hore dhuf wuxuu aqbali karaa comban bobol wuxuu aqbali karaa maay eh, atanaasul atanaasul intaa ka dul intaa daa maxay ugu qaadan karaa laakiin ninkaa maxay dhaqaaqayo tanaasul ma ogola ama hawadalahaa ma kaga tagay ku yal kulmiyo balaash halkaa waxaa laga dhigay anadooda tagay laakiin ninka kale kulmidii qaadan karaa maxay waayahay kaas aanka mucdam alxabaaraadka waxay ka bilaabeen anfaca mucdam alxabaaraadkii baxnimadu waaweynadu waxay ka bilaabeen webiyaasha biyaha biyaha qulqulay aftiisa ka bilaabi jireen maxay laanu fadhiisanaya hadduu fadhiisto maxaa bilaabaya taraaqul accumulation taraaqul tajrubadii dhacdooyinkiiba u ziyaadanaya taariikhdii buu wax ka helaya awoowaa sidaasaan beero way ka dantay birtaasaan ku beero saasan ina kala noqotay cadowga saasan iskaga caabiyo halkaasaan bushayska ka galay waxaa u samaysmaysa maxay aqoonba aqoonba aruuras laakiin ninkan maalin walba lugeynaya inay maalin walba laqalibiyo haddama socda waxna uma qorno waxna meel uma yahalhaadi waa maalinba meeshii ula maalinba meeshii mahajalay ula kulmo mahajalay xaaraankaas oo kale fasbir fi ana albadwa aqdar min alxadra saadiqun calayhi dabcan miyiga magaalayaa horeeyay noloshaas is weydiinaya yaa horay ma yimaadaan yaa horay nacam falbadbu miy aslun lilgudri walxabl marka hore ani kuu sheegay marka hore maxaa lagu bilaabayaa miy baa lagu bilaabaya ama ha noqdo xooley ama ha noqdo beeraley ha noqdo markaasa waxaa badanaysaa hatirac hayd kayd baa la sameynaya kayd baa la sameynaya guri baa la balaamaya waddooyin baa la sameynaya magaalooyin baa la sameynaya dhismayaal baa la samaynaya maamulkii baa imanaya dowladlahu eeg baa samaysmaysa ciidan baa inta la samaysmaya kadib baa meelada ka yimid jooga saasay wax ku saasay wax xajooda ay ku samaysaa nacam falbadru aslun lilbuduri walhala ayaa asal u ah saabiqun calayha waanu ka horeeya ka marxaladahaan miyiga horeeya lianna awala maqaalib alinsaan waxa koowaada insaan uu doonaa oo waxaan cabo oo waxaan cuno oo xidhan lahaa oo gel lahaa oo cadowga iiga celin lahaa hada xadaqa alasaasiyaat alinsaaniya cudcudlayso cud almataalib alinsaan adaaruuriy kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii oo imika cadde saddex iyo toddobaatankii nin psychologist oo yahuudi ah brahan brahan masto laba nolowin baa soo baxay eh, labadaba yahuud ahaayeen freud freud sigmund iyo quraxaan baa waa muhima soo baxay ah, xadaarada maanta taagan eh, markaa ford wuxuu ka hadlayay insaanku xayawaanka gabaad baa ka sheegi doona alinsaanu xayawaan weliba xayawaan jinsi ah waxaa wada alghariisa jinsiya ayaa insaanka wada ay soo gaarnay laakiin quraxaan baaso ayaa diiday waa kelmadda inuu isticmaalay eh, kelmaddaa isticmaalay maadaad insaan daruuri madaali waxyaabaha insaanka essential waa inuu noolaado xikmadda aan isticmaalay ayuu ibraahim maasmo madaalibta wuxuu ka dhigay samactu toddoba ka dhigay markaasa waxaa loo dejiyay xaanka goobta markaa gaadhid waxaa goobta markaad ku qorto waxaad ku qoraysaa maslo aad ku qoraysaa maslo m a s l o maslo aad ku qoraysaa markaa waxaa kuu soo baxaya hierarchy oo oo oo beraga oo beraga markaa ibnu khanduum raxmatullahi caleyh raxma kan sabaqa barahaan loo sabaqo inuusan ka horreyn laakiin xarbaa muhiim ibnu khanduum xal wixiisa ka sheekayso adduunka sanifto ka sheekaysa ayaa lagu helin laakiin barahaan mosto isla subxaana rabbika isla kelmaddu isticmaali ibnu khanduum isticmaali madaali linsaan adalli markaa muxuu sida ibraahim mosto ku kala hormariyo so isagu baruur insession ma odhan isagu wuxuu yidhi kanaa uga gaaro kan ku xujinaya kan markuu gaaro kan ku xujinaya kan markuu gaaro ayuu number afar wuxuu wuxuu yidhi self-esteem markaad cuntid eed cabtid eed dhashid maxaa noqonaya marka afraad self-esteem inay sheesheegaan doonaya adeerka markaas afarta jirka awoo garan ha arwaa kala dadka kale iska wakay kabeena dadka meesha baraya self-esteemkiiba idaa kaana daruuriyu xaasila qof gugu xidho aan haysan gurigu seexo aan haysan waxu cuno aan haysan miyuu baari karaa inuu caqli nafta anigu gaadho fi fi baa kora ilaabo ha laakiin dawaa laga soo taga maalin baa meel sawiray adoo xaafadida dawaynaya ayaa sawiray guri waa sandaqad sandaqad yaroo cisa ayaa markaa waxa hor yaala gaadho la kuusa nolosha dhaqataada ku xidan beerkakaba warayso ninkanaa niman laba qolo dhagaxa horta ciyaarka kadib wadana agaarkeeda noocda sheegay waa lagu sheegaa waxaas guryadu oo sadaqada daga yihiin gaari wada fiileyo fiileena way baxeen way way way wada wadaan marka nolosha ibn khaldun insaanku ataraf ataraf waxaa weeyaan soomaaliya aaaa markaa baraarsi iyo dhammaystirka wuxuu leeyahay waxaa u yimaadaa keliya marka daruuriga marka daruuriga la la helo u yimaadaa wuxuu leeyahay dhegayso dhegayso labada kelmidoo soo socda fakhushuunat lbadaawati qabla riqati lxamaarati say ku bilaabaysaa marka adeega baadiyaha ninka baadiya maxaad ku taqaana maxaad ku taqaana inuu gaajada u adkayso hadalkiisu inaanu laablaab lahayn hataa aduu gaajo laga taxabaabasay warkiisu waa cadya warkiisu waa ku-ay caalamo male xataa markuu socdo laabo marka magaalada agaarkiisa waxa socda keliyaha waxba marbadan buu dhaqaaqa raganimo ah kaliyahawasamata dhulkeeguwa mud waa khushuuna waa khushuunadii baadiya ayaa ka hor isagu ku yidhi shirkatul xabaar ninkan garka soo qiranaya soo shallaysanaya sidiisa soo qurqurxinaya khamiiska soo kaalmaysanaya cadarka kusoo shubanaya cilaamada madaxa soo saaraya marba carka meeldhigana ku socdo marba carkana hadi riqat lhadaara ama khushuurat lbaadiya ayaa ka horaysa ولهذا نجد التمدد غاية للبدوي يجري إليها وينتهي بسعيه إلى مفترجة si aan warkayaa warkiisa sheekhasu uu u buruufgayo inuu leeyahay xaggee loo socdaa ma miyi ilaa magaala loo socdaa mise magaalo ilaa miyi dadku ma doonaya ninka baadi miyiga joogaa halkiisu inaanahay meesha marku yaa kaa yaa kaa rabo soo maa mise waa caqsigoo dadkii magaalada miyiga u yaacay waa sida kale soo maa taasaa kutusanaysa buu ku leeyay sallaagu muslimu inuu agga inuu xagga maxaa doonay inuu maxaa doonay inuu ka soco daruuro kuu kalifta mooyaane ninka baadiyaa ku noqdaa waa daruuro ama ama wuu kacaa halkana ku kacay hawshii halkan ku hayay waaye markaa wuu iska noqonayaa ama waa balaarihii balaare kamid oo halkan guryihi wixii ku leeyo wuxuu rabaa inuu halkaana beer iyo guryo iyo ku lahaadays marka labadii meel kusoo nasto ka dhigan laakiin noloshii daruuriga ahayd noloshii daruuriga ahayd maxaa doonay uma ah waayo taana waan sheegay allahuma salli calaa sayidina faslun wuxuu yidhi fii ana ahla albadwi aqrabu ila alkhayri min ahli lxadar ah, xagga xataa khayrka guleey xagga khayrka iyo diinkaadashada iyo diinku dharanka guleey baadiyaha uga dhow ninka reer magaalka ayaa uga dhow khayrka uu sheegi kara wasababu maxaa u sababa ilaan ninka baadiyaha joogaan wuxuu leeyahay waa cala fitra fitradiisii u joogo beet waa u been runti waa u run xalaal waa u xalaal xaaraan waa u xaaraan dilku waa u dil nabad waa u nabad heshiis waa u heshiis kelmadahadaas sidii lagu yaqaanay u ah adiga laakiin been runtoodii oo adiga beentu siyaasad bay ku tahay ah markaad a Ibsen böyle bir şey İleride bu şey. Ibn Sabit var. İşte böyle tür Abdülbek Erba. İşte tür bir şey var. Aa, hatta da var ikan. İşte buna... Leş, yani bu yakanda var. Ne kadar bari lakin bu yakanda bir bak olaya erişesiye, bir erişesiye, bir yer meyana yeni var. Hareket eder. Erişesiye var. Odayı kere mi, mi ilgili yedi, <coughs> o kan asro, dağmıştı. Joogta oo ushiisii wataa ku dhex jira kelmad buu yidhi markaa wuxuu yidhi heshiiskaan heshiiskaan nin niyi jebin maayee sarwaaleyda magaaladu yaana jebin buu yidhi heshiiskaa buu yidhi nin niyi jooga jebin ka ka bixi maayo ee sarwaaleyda magaaladu yaana ka bixi wuxuu ku leeyahay maxaa khayr ugu dhim wuxuu leeyahay liannahum cala alfitrati awlaa fitradii ayay ayay maxaa joolay ayay ku nool yihiin xadiiskiinu soo baatay kullu mawluudin yuuladu cala fidar faabawaahu yuhobidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajisaanihi halkaasuu soo qaatay insaanku wuxuu ku dhashaa fitrada ayuu ku dhashaa aabihii iyo hooyadii unbaa ka dhiga maxay yahuudi ama nasraani ama dadka u yacni insaanku wuxuu ku dhashaa isagoo dabeecadiisu ay nadiif ay tahay social maxay dhahdaa sociologiga ku nool yahay aabbaha hooyada macaamada madrasada maamulka dowladda xukun waxaa qofku ayuba qofka ama khayrka u dhaqaajiya ama sharka xotogay u dhaqaajiya wbiqadri maa yasbiqu ilayha min axad khulqayn labada dhaan dhaqanka khayrka iyo dhaqanka sharka hadba ka kugu horeeya ayaa ka kale ayaa kale xotogay riixaya oo saaxadda xotogay ka saaray taana halkaa ayuu xotogay waaya waaya oo mihib u yiri xataa kaftankooda xumaha iyo cayda iyo afka xun iyo dumarka sheekayn iyo dumar udusid iyo waxaa mihilaynama sheekeyna ninka magaalka utaa waxaba u yaqaaneen baxnimka xalay halkanbaa aki xalay hawlmeedyaba halkaan kalo kan waaba wuxuba u haystaa waxaan wax lagu haystaa laakiin ninka biyidii inuu waxaa soo hadal qaado ama agtiisa lagu soo hadal qaado waxna kaamone wuxuu ku <laughs> hadlay <laughs> malago shuf alfarq midna ugu faaraya xubnihii laablaabkii iyo dusdusidii muxuu haystaa xiddigo ayuu haystaa midna waxaa loo ku leeyahay wuxuu haystaa sharaf ka dhac ayuu haystaa waxaadkiisana lagu soo hadal qaadi karin ayuu ayuu haystaa يستا واحد كيسة لو صوها القارب أيوه أيوه يستا كبير كلمته هذا شيء مهم الحضارة نهاية العمران وبدأ كلمة استعمال كلمة عجيبة الحضارة نهاية العمران والمقالب ومي ومقالب وحضارة وعمران أفرت عصر الكرم عمران المسيح هاي مسؤولية وين تنتهى وين تنتهى وين هي وإذا أردنا أن نهلك amarna he amarna mutfa fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawlu fadamarnaaha wtaraf taraf waa tilka aliyaqay baraare allah baraare allah baraare somal saxmad leh allah baraare jazaak allah khair xanqa ilahayna wada baraaxe barbar iyo barwaaqo saasna allah mustaaan calayh hadda fiiri wuxuu ku yidhi alxadaaratu hiya nihaayat lcumraan sallaanka ugu dambeeya waa maxay waa inay afka dhulka dartaan waa inay afka dhulka dartaan marka marka rag waaweyn oo fuqaha iyo mufakirin muslimiin markay dhaxnimada reer galbeedka eegeen beri hore afartanadii kontonadii markay arkeen ay aqoontan ay hayeen ayay beri hore sii saadaamiyeen dhaxnimadii gudamasaan leanna gudaheeda waxay ku sidataa maxay fayraskii tidixaa ayay ku siibnaan wa ahlulbadwi aqrabu ila alkhayri min ahli lxadari aslan leanna maxaa ku yar fasaadkii baa ku yar beentii baa ku yar tumashadii baa ku yar wixii dhabuka wuxuu dhabu ka fog yahay marka laba baaqo markaa tiraahay ee ilaahay ka baq war ilaahay ka baqa iska ooya ilaahay ka baq halkoo ilaahay ka baq ilaahay uu ka baqayaa ummadu xidhay ruuxada marka waa qof keliya qofkiiba ilaahay kaamid soona xajinaya tuugla ah labadiiba suurtagal suurtagal bootahay qofka maxadoonay ee badaniga waayo allah mustacaan calayh tuklaan walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcaliim faslu fi ana ahla albadwi aqrabu ila shajaacati min ahli lxadr way ka geesisan yihiin ninka ninka reermagaa ninka reermihii ninka reermagaalka ah waa ka geysay waa ka geysay sabab buu yihi wasanad fii dalika ninka magaalada jooga dee muxuu ku nool yahay araaxa addica qadow walqabasu waxay ku dhex dhaceen fi naciim wataraf cunayo cadbayo daajooda talaajada wax walba ay ku jirto aan ay soo niyay wawakalu amrahum fi lmudaafaca xoolahooda iyo hamsidooda in la difaaco ayaa uga mas-uula xaakimka wasaaradifaaca kuwaasaa difaacaya oo iyagana lacagtaa laga qaada isagu laakiin halkau ku baraas ku baraarasay kuwaas kuwaasaa isaga ka shaqeeya laa maxay doonay dagaal baa la soo qaaday iyo balaayaa la gelaya isaga uma taalo hubna ma yaqaano si loo isticmaalo gacantiisu gacantooda ma dhiganin marka ninkaasi waa ninkaa difaacayadi wa ahlulbadwi ninka laakiin biiga gacantooda jooga yaa difaacayasa waa qorigiisa iyo seeftiisa iyo beertiisa iyo labadiisa neefegeeda ninkaas isaga ayaa istimaalaysta hubkiisiina weli gacantooda ku haystaa cid difaacdaana ma jirto marka wuu ku qasbaya inuu nooshiisi nooshiisi inuu ilaashado waa ku qasbaya ninkana waa ninkana gacantooda waa la difaacaya لكن لكن بحجة ولا الدفاع ترى كذا فصل في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم لاهبة بالمنعة منه أهل الحضر أحكام أخذ الوجه إذا واحد ما ممكن لما عملوا ما ممكن لما عملوا الله تبي بأس جودي iyo wax iska celintoodii iyo kudacoodii iyo habosho la-aantoodii waxbay ka qaada inay wax iska celiyaan oo ku yararta ninbaa ka baxay wuxuu tagay miyi gaaridiisii baa miyi lagu dhacay in maadeeradii halkii jaway u taweyl gaari baa laga dhacay wiilgii way saamsadeen gaarigii bay soo celiyeen gaarigii bay aada bitaacay waa ka bajulaa ninkii baa magaaladii lagu soo noqo kii maalintii u soo dhiciyey gaarigiisa ayaa magaaladii ugu yimid wakti u soo noqday baloor halkaana sida laga qabsan kii gaariga u soo dhiciya baloor magaalada ah laga qabsan kii u gaariga u soo dhiciyay buu yihi baloorkaygii soo celi markaasuu maxkamaday tegaynaa arjimaynu qoraynaa laayaro baynu qabsanaynaa wakti bay qaadanaysaa markaas otay maxay wakti u qaada weyday anu soo kiyaalaya kuu keenay duulka inaadeero maya waynu laayar baynu qabsanaynayo uma balorkaygaa soo barya urya soo barya waradamyaa soo barya dhulkayga ma barya ninkii sidiiba ku noqo ninkii anaa daloorka babaryayu waa baxay waa magaaladi magaaladi mucaanaadku ahlilxadar min axkaam qawaanintan hawlahan loo yaqan arjiga maqor oo ma arjibaad igu qoraysa mila ali agac mila agac war ma arjiba waxay warkaagii soo qaban dhulkaygii soo qabo mila mayaana maxkamadana tegayna waxaasaa reebaysa waaya waaya allahu mustacaan calayhi tuklaan marka fawdo iyo in lagu xakameeya dibi ay dakada lagaa qabtaa farqiu badkahay tusaale ninkan wuxuu sheekeynaya xilliyadiisii amaha raba inaad kitaabkaa ma akrinay inaad maantana inaad maantana ka sheekeeyaan kitaabka waxa uga faa'iidaysan anagu maanta ee mikhaduulnimo ilaahay ma horjooga marka allah u naxariistay waddanada muslimiinta markii isticmaalku uu jirtay ee uu dawladaha u sameeyey nation stated loo sameeyey wadano waxaa jira hubkoodia laga cawina qoryahoodii yamanta oo kale yaman inkasta halkaa ku haystaa jambiya jambiya siba ku haystaa qoryahi ku haystaa maska soo dawlad xataa reerahooda qabailkooda qabailkoodu sheekeynay sida sida aynu reeraha ugu dhaqaneen reeraha ugu dhaqmaan laakiin iyaga reer qabyaaladoodu waa qabyaalo dhisan sheekh qabiil bay leedahay sheekhaas ciidan buu leeyahay sheekhaas jeel buu leeyahay sheekhaas reer lacag bay u aruurayaan marka waa bahal bahale waa bahal dhisanoo sheekhu qabiila hadday marka la yidhaahdo madaxweyne hadday ka beerta laba laba reeroo waaweyn reer bani xaashim rebani xaashiga axmar reer axmar baa haysta geligoodu yani inrosdiama ku dhaqaaji karaan axmarka imika bikaala waxay ahaayeen reer xaashig bay ahaayeen imika yaa kusoo ziyaadiyay budaaca soo kusoo kuadil siirada albudaaci xuusiyiintooda waa budaaca markaa ee korkaa maxaytooda dawladda iyo xuusiyiin iyo masaay imaaraatiyiin iyo waxaas waa qolofta gobol daawanaya gunta hoose laakiin waaba qudaacaya dabdalxaashida meeshaas hareegada cunta laakiin maxay xidhan qof tanibkakuaabada waa lu xidhan dee reeraha lagu xidhan dhawlaa xasaa hay haga waa isla teeni oo kale naam marka labadaas maadayna faw maraykanka alla soo wada daawanaynin bukan koroskala kale ya diinkusuusan kula daawanaynin dadka kale ma hubaysna mise ma hubaysneen suma hubaysneen cid allaala cid joog ku tiirna arkay mise wala baryi waa noqon adbooga noqono ana riix mise waa la baryi leesh lana constitutionka maraykan ku taalla qodobka labaad ba ku taalla qof kastoo maraykan xaq ugu leeyahay qof intuu dooran haysan karo tutoo bal waxaa maaragtay daaqadaha madfac ka soo jeeda indhaha ka saara ku xalagoonaya madfac madfac daaqad ka soo jeeda fadhiga war waxa dawladiiba meel meel ninkaas ayisan jefferson iyo raggii dstu alaabaau muasisiin aabayaashii bahasha aasaasay ee eh, dastuurka ku qoray qofka yaa la taxayuulin marka hoos hore wadaadku bilay kub halla qaatay madahiye waxaa dhahay wax junub baa ka sheegay wax junub baa ka sheegay waayo faslun fi ana sukna albadwi laa yakunu ila liqabaa'ili ahli lcasabiyati miyiga see loogu nooyaa reeraha degan miyiga miyiga reeraha degan reerahaasna casabiyadda isugu tuulo walba waxa degan raxamukallah tuulo walba waxa degan dada degan ma jira qaarmulo jooga laakiin badan wax u badan jilib baa u badan jilibkaasna u isba u isbahaystaa u isbahaystaa u ismaamulaa odagooday leeyihiin reeray kale leeyihiin way isla riixriixaan isaynu nooga nahay ka siduu ka sheekeen iclamu yorow ana allaha ilaahay laba boqol sodiyo labaatan iclam ogow ana allaha ilaahay subxaanahu rakaba fii dabaa'ici albashari alkhayra washar inuu sabay soo sheegi bacda sooman soo sheegin oo baynu odhan maxay ka odhaye fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunasiraanihi aw markaa hadba qofka wixii lagu abadiyo ayuu xaggiisa sooman soo sheegin tiibuu ku celi ogogu ku le ilaahay inuu ku rakibay basharka dabeecadiisa khayr iyo shar boo ku jira adigu ku jira labadaba kama qaala allahu tacala wahadaynaahu wahadaynaahu an najdayn فألهمها فجورها وتقواها الخير والشر والشر أقرب الخلال إليه شر يا خير كيبا نقول له نختم شركة كله شركة أي قف كله غار إذا في مرعى عوائده ولم يهذبه diin qofka qorqorta diinta qof waa inay waa inagu qorqortaa diin qofka qorqorta haddii la waayo sharki ayaa ayaa qofka duxintooda raacaya naam wa calaa dalika jabul kafiiru aadamuhuna saas u dabayahay sharka xaggiisa u dabayahay ilaa man wafaqahu llah inuu ilaahay waafajiye mooyaane markaa maanta adduunka inta islaamka haysanta gaar haysantee badan ya muslimiinta inta hanuusada ku dhegin inta ha ku dhaqan intay badan inta ku dhaqanta inta aadka usii dhowrsanta ummadda madaxmed ka dabagashay iyo intayna ladiilaaban isku dara kee badan mar kasta khayrkuwa usii waa wasiyanaa halkaas hadaba ogogu khayra sharqooyna ku jira labadii aradood buu akriyay qofku diin hadduu waayana waxaa usoo tusay maxay sharka usoo tusay xagga sharku u jawaayo waayo wa min akhlaaqi shar sharka akhlaaqdiisana waxaa ka mid yiri aulmu aulmu ulmu ka bilaabmaa qiyamka alqiyam diinta waa qiyam qiyamkii buu ka bilaabmaa qiima aulmu koo alcudwaan fooq dadku inay isboobaan iyo inay ee isdulmiyaan ayaa asal u ah gudulay akhlaaqda shadka labadaa kelmadoodna kelmada waxbaa ka oranaya oo waa maxay wuxuu yidhi aldulmu waalcudwaan ayaa asal u ah xadgudubka dadku waa isku isku xigdaan isku xadgudbaan nin sirilanka rufseera sirilanka asalkiisu waa sirilanka sira sirilankiyiinta buudaha kuwa buudaha caalamka muslimiinta muslimiin baa sirilanka jooga kale ah, laakiin waa sirilanki buudi ah hargeysaan adaa jaamacadda hayay ugu yeero hargeysa u looga conflict resolutionku professor caalama ukiya isaga iyo madaxweynihii hore ee finland ahti saari oo nobel price qaatay waa gacanyarihii ahti saari ninkaas hargeysa idinku keenaa fiiriya halkana markaa marka ninkaas jaamacadaha adduunka wuxuu ka dhigaa sidee khilaaf loo xaliyaa khilaaf sidee loo xaliyaa udhigaa shaqadiisu markaasuu dambu yiri theory adduunka adduunka aragtida taalla waxyaabaha keena conflict sida siraac siraac qur-aanku wuxuu isticmaalaa tanaasub waxa keenaa wuxuu adduunka waa laba midoob laba midoob baa keena alkaraahiya nac hatred nacayb iyo adamac greed labadaasaa keena adduunka haddaad dilbay maqal duway ninkan inta inta minu ka horreyn idii sheegay ninkan cadabuula see waayo see waa fiiri ninkan ulki wa min akhlaaqi shari shar oo igidi wuxuu fadhiyaa alظulmu wاlcudwaan ayuu xota loo dariyaa faman imtadat caynuhu qofka ishiisu ay raacdo ilaa mataaci akhiihi waa geeri walaalkii wuxuu haysto bishii baa taacasa gabar qurux badan buu qabaa ka jeesan maysa xabadeeda ku keena war ilaahay masii wadadayna aa gaariyada qurux badan buu xeetanu wataa ka hari maysa gaaridiisii gaariga hoosta ka yareegaysa shaqadeeda fiican buu haystaa ka hari maysa ha anoo beri sheekh suuri ah sheekh xaysan raxma ama mahmud isagoo gaari magaalo stockholm lagu dhex wado bartamaha gaari kuweyn oo furan faransaala isagu u wado ayaa waxaa la ag maray gaari weyn oo qurux badan saab s a a b saab suurishkaa sameeya weliba kana imama saabka weliba imama markaas gaarigii ah, saab sii eeg sheekhii baa dareemay inay nafteedu baxday inaa baxay dacwadii masaajidbaad mesha jeedin masaajidkii saabkiiba ku tegi markaas intuu gacanta saa soo qabtay mijigii saa soo qabtay saatii soo qabtay adagaaliin gaar baa wataa intuu saa usoo jeediyey ayaa waxay yiri yaa almas hee ilaahay waxaad duridaa mid ka fiican ilaahay inuu ku siiyo darsigeed marka almas bot darsi aan muqadimo lahayn oo muxaadarahayn halkii marsaa kula haddaa hanuunka haddaba waay ونولع مقرية لا شرط لو تبقى يعني بس يسهل لعبت بقى العربي كنت بقى ويقول لي إيش قف إيش يسا راعسا إيش يسمى راعي بدون ما كاينو إنه صوقع ما مصبوغ يقول ما دعنوه يقول شرف نور يقول ومرح ومرح أي أي كنت نعبان ويقول مرخا دماغ البشر لو شيخ يقول بشر كخير يشرب هو way ku jiraan waa hadba sidii loo barbaariyo iyo qofku markuu kolkuu qaangaaro isagu jidka uu uu raaco soo warcan baa alxadaara qalbiya xadaarada reer galbeedka maanta adduunka joogta fikirka waa ka joogta laba nidaam waxaa idin sheegay idinka markaa doortooda akhridoona waa idin sheegay carabtada ka mid waa qarnigii lix iyo tobanaad taqriiban waa qarnigii lixi tobanaad milaadi ah oo markay bilaabaysay maxay oo marka yurub geligeedu ay casru tanwiir renaissance waa xilligii ay bilaabaysay lana asalkiisu waa yahuudi laakiin holland holland buu ku noolaa holland holland ayuu ku noolaa waxaa la waxaa la yidhahdaa baroh baroh spionser baroh spionser diimuhu afkii bartay afkii laatinigu bartay carabi waa bartay diimuhu xajool bartay wuxuu noqday markaa fanaasifada ugu waaweynay ee galbeedku ilaa maakartay ka dambeeya barof spinosa spinosa spinosa wuxuu ku tegay insaanku inuu yahay maada bateria xarag cad laf calcio magnesio biyo materia ha aan lahayn ruux af ruux af ruux yasalunaka عن الروح والروح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما في شيء معروف إنسان هو ما مات كضبط المادة أنا مات أنا تابع كرو ودا قال way baabi marka naxwi wuxuu ku leeyahay haaroolka spinosa uba yiri bini aadam hadday mahay ruux ma jiro aakhira ma jirto qabri ma jiro waxdi ma jiro wax allaale wax jira ma jiro xoolaynu nahay haddii anu ku nooyahay ilaa ruuxa xayawaankaa qaadan buu insaanka kelmadu markaa isticmaalay wuxuu yidhi ma aragin weligaanu buu yidhi xayawaan intuu tashaday ku qaaday dagaal xayawaan lamida isaga celin jaray maarabkuu intay waraabayaal fi arusadaan inaynana waraabayaabtooda tuulada kala degan baanu tagaynaa marka waraabada mayaanagu arki laakiin insaanku uu sameeye bu insaanku uu sameeyo maraykankan aan joogo buu yiri hindiye ayaa laga rabigaas ayaa laga dabargooyey la baabiyey markii dambe rasaastii lala dhacaya dhammaatayna waxaa loo soo yiyey bustayaal bustayaal inoo bustay soomaal mushkil mushkilaadba la soo ibiyey markaasaa lagu beeray cudurkan aljudari daacuun ayaa markaasaa loo siiyey maxay dhaxanta hee kaxiga markaasay qabaa'ilkii dhaxantii muslim way wada idlaabeen rasaastii baa hataa loo quuri waayo lala dhacayay sida xoolaha lala dhacayay marka baaktigood wuxuu war waxaan waxaan arkay adduunka wax sameeyey biniaadam waxaan biniaadamku samaynayo wax sameeyey ma jiro marka ha laga daayo inuu khayr iyo waxbaa ku jiray bani aadamku waa xayawaan xayawaankaa dhaar bal wuxuu yiri waktigoyda geedadkayna dhaagu shajaraadka geedka nabaadka nabaadka ayaa insaanka ka daraja ka daraja marka fikradda insaanka xayawaan ka dhigtay iyo fikradda insaanka ka dhigtay bilaa bilaa ruux ka dhigtay adigu marka aad tidaahid waxaan ahay anigu nafaqatu rabbi fa nafakna fiihi mafuuxina waxaa lahaa afuufkii ilaahay baa dhahay tuftii ilaahay baa dhahay subxaanahu wa tacaala khaliifadii ilaahay baa dhahay xishoodkiiyo xadiidii baan anigu aan ahay ruux markaad halkaa aad timaado dadkaba ma isku aragtida tihi isku aragtida tihi isku meelna kama kama kama kama waxaa jira tumaysaa cidda ay tahay khaliifada inay qaadaana waa adiga waxa ay tahay adduunsaana waa kaa marka kaaga aqoonyahankiiyo soomaaliya ku hadlaya inaan xadaalada reergalbeed kaa rabnaa xoolo iga dhigaysaa taaruu wuxuu yii xoolo bilaa ruux baa tii marka bilaa ruux ah, ma waa doonaysa marka kooran maayo baaruux baa saa yiri laakiin wuxuu naga rabaa inay noqono maxay laatiiniyiin inay maxaa noqono halkan asalka ay ay kuwaas qodobkan aan aad aad u ogaan waqti badan bay nasu baahan tahay laakiin waqti maayo waagi waay wuxuu yiri magaalada iyo eh, magaalooyinka waaweyn de waxa difaacan wey maxay dawladooda ayaa ayaa ayaa ayaa difaaca miigana mashaayikdooda yani suldaanadooda suldaanadooda u taliya iyagaa marta u kala qaada haddii lagu soo duulayo haddii la samaynayo kuwaasa ah hawsha dadkooda iyaguna maxaajira halkaa u qabta waaya kelmadii cusba ilaa ka soo celinayo kelmadda cusba aysuuta yusuf sameen lain akalahu dibu he eh? ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون كلمة كتاب كل سنة صوبها العصبية كلمة العصبية بحي كتبت عصبة عصبة دي معها بالصحيح عصبة ما كان تفاصيل محل صوت جيب ودي بصوت أنا أرضي أنا أنا أرضي أنا haaf arday haaf arday laba arday ba isku noqon marka waa isku dhamaystiran tahay tafaastiirta markaa soo wada eegay dhammaan waxay isku wada raaceen tafsiir babay qadiim waxay isku wada raaceen ila in akamahu dikbu wa naxnu usbatun wa naxnu jamaacatu wa naxnu e jamaacatu falcusbatu waa maxay waa jamaacatu duu cadadin waalcasabiyatu waa maxay waa jamaacatu duu cadadin cirqi iyo nasab ka dhexeeyo waxna u wada eedamaya waxna u wada eedamaya qaanto hadii lahay waayo waayo hada cusba maxaa isbadil ku ah almutafarid qofka keligiiska nool hada mutafarid ama almutafariduuna fii ansaabi meelaha yaryar ama qofka keligiiska jooga ee aanan nooleen buu yidhi nacra dad reernimo ugu hiiliya iyo jamac ahaan ugu hiiliya aanay xotolay aanay arjoogin dadkaasi badanaa buu yidhi miyiga kuma noolaadaane waxay yimaadaan magaalooyinka lano miyigi cido dabeereedhaas ku iilinaya magaala biyihii laakiin magaalada isaga gurin iska kaniisade guriyo buhe iska kaniisad cid baa kabanaysa haddii qabtaan boolis kuu tegayaan gabar baa dhacay soo qabta kuma noolaan kara buu halkaa kuma noolaan kara halkaa waxaa ka dhashay cabdilwahaab ilmasiiri doctor cabdilwahaab ilmasiiri waa masri raxmat ullahi caleyh raxmata waasica labo musalax laba teero ayuu qoray sabab uu qoray uu qoray ma weli fiican baa qabaa kasi fiican kasi fiican baa qabaa dhex wuu xarday exact leanna wuu qoray loo iska qorto laakiin wuu xarday maxaa ku jira xaraga ku jirta wuu xarday nacam nacam hadalka hadalkii mufsamaan qora wuu xarday hada cabdullahab almasiri laba mustilax buu ku jama ka hadlaya wada wadarta lagu wada nooli jamaacadku labay ah noqdaan buu yiri marka jamaacadku waa kamid cusba sooma maxay noqdaan jamaacatu wadiifiya iyo jamaacatu cudwiya jamaaca wadiifiya iyo jamaaca cudwiya jamaaca cudwiya wuxuu waa wadar dadka ay ku dhex nooshahay ku dhex milanta iltixaam way ku dhex nagama kala garanayo isku dareen bay noqonayaan isku baahi bay noqonayaan isku cadow bay noqonayaan isku qabiyad bay noqonayaan waxay doonayaan bay la doonayaan waxay u hilinayaan bay la hilinayaan cadowgooda dib lagu soo wadajeesanayaan iyagina nagama dhex nagama dhex naqaysan karo jamaacaddan markaa waa jamaaca cudub weya dadka ay joogaan bay ka mid noqdaan waana isku hadafka isku yool ku dhacday jamacad kooxda kale waa kuwa ka dhex shaqaysta alwadiifiyiinta iska ka dhex shaqaysta ku dhex joogaan la qaliya maaha la aragti maaha la fikir maaha la hadaf maaha laakiin haddana iskuuladooda wala dhigaya jaamacadooda wala dhigaya masaajidooda iskaga imanayaan markuu markay jiboodaana aada loogu jiboolay isku qadiyad maahay iska dhex joogaan iska dhex joogaan labadaas labadaas labada ayuusan wadfatood u qaybiyay waay waa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وكل يراد وكل يراد مربى مربى ميلو مربى ميلو هذا الكريم يا وربي عصبدا إن قد كيو طرفين وكشيكين طرفين أدو أدو أدو كل يراد يا نشهد السعودية waa alayhi tukudaan dhaaba fiir xoga dhiirba ka boodoo intaa casabiyada aan sheegnay kutubuu wareegayo mar walba kumaga reerihii iyo qabaayilkii berigaa joogay in aan uga sheekaynayaa walaa yakusuna lix boqoloo sano kahor lada baabaa in magacyadoodii ka sheesheekeyno danweyn danweyn inuu ku jirto wuxuu gaadhay halkan arrin aada u soo noqnoqda faslu fii ana almaqluuba laba boqol toddobiyo konton faslu fii ana almaqluuba muulacun abadan biliqtidaa'i bilghaalib fii shicaarihi wa zayihi wa nixlatihi wa saa'iri axwaalihi wa carra'ihi ninka waa ninka waa ka yaabay raxmatullaahi caleyh ninka waa ka yaabay ninka waa ka yaabay ninka waa ka yaabay wuxuu yidhi sow casabiyad iyo kamaynu sheekaynin boqortooyo dhacda iyo boqortooyo soo kacda soo kamaynu sheekaynin halkan fasl wuxuu uga fasloode faslun ay haadaa faslu haggii laqbalade faslun faslu weey ay haadaa kani weey faslun faslu weey fi ana almaqluuba fi ana almaqluuba qofka la jabiyey ee laga adkaaday muulacun jacayl badana abadan weligeed biliqtidaa inuu ku daydo min haalib kii ka beriyo shicaarkiisa hugiisa dharkiisa diintiisa caadadiisa axwaashiisoo ihin haddaba kii ka beriya kii ka beriyey uu laga keli waayaa inuu ku daydo kii laga beriyo waa kitaabkiisa ku bilaabay u cilaynaya sababta nafsu naftugu ku leeya had iyo waxay aaminsan tahay inaa qof naftu waxay aaminsan tahay aaminsan tahay naftu qofkaa ka badiyey ama dawladda dawladdiisa jabisay inay uga badisay oy u jabisay inay ka aqoon badan tahay ka xoog badan tahay ka dhaqan fiican tahay haddii kale lama jabiye markaa wixii la ijabiyaa qabaan u leeyahay kan wuxuu iijabiyey ayaa dhab ku jirto kulli ama u iga hubsan yahay ama u iga hub fiican yahay ama uu iga diin fiican yahay ama uu iga rayaduma fiican yahay maxaa la ii riixay markaa si aan aniguna tii oo kale u gaado isaga hansuu ekeysiiye han soo ceshaba wixii iga lumaya halkaa ayuu xortoolay ayuu ayuu ayuu ayuu beri markaa dharkaa waad ku yeeliyeeli waxaas imika ma jiraan misao jiraan maanta fudba dhigay iyaanu cajro qaarkeed iga soo qoray intaa markuu sheego ciido kamaa huwa fi andalusi wadanka andalus lailaa ayaga isaguna waa kay qarnaado tegsan mahay waa laga sheegade asalkiisuna waa ka ishbiiliya waa waa andalus ninka asalkiisu waa ishbiiliya awayaashay soo baxay kamaa huwa fi andalus ilyawma maanta eegta buu bihaada alcahd zamankiisa isaga eega buu maca umamin jalaajiqa jalaajiradu waa raggii ka saaray muslimiinta ka saaray sbain laga soo saaray bal eegow muslimiintaa la jabsaday dhulkooda la qabsaday iyo dadkaa dhulkooda qabsaday bal cilaaqada ka dhaxaysa maanta eegow fa inaka tajiduhum reer andalus waxaad arki yatashabbahuuna iyagoo isku eegeysiinaya bihi jalaajiradiiba isku eegeysiinaya maxay fii manaabisihi darkoodii bay qaadanaya washaaraatihi dhaqaaqadoodii iyo baryooyinkoodii bay qaadaneen wa kaiira min cawaadihim dhaqankoodii bay qaadaneen wa axwaalihim qaabkay u noqon xataa fii rasmi tamaaiili fi jiraa xataa gidaarada inay sawiro kusoo sawirtaan waalmasaanica waalbuyuut xataa laqad yastashciru min dalika annaadir qofka aad wax u eegaa wuxuu dareemi doonaa bicayni lxikma qofka wax ku eegaa annahu calaamatu listiglaa والأمر لله رحمة الله عليك من خلقك dadka kaa markuu ninka arrinkaa u eedow say say dadkaasi dadkaa iskaga yeelyeelayaan isugu isugu isugu ekaysiinayaan ninka il dheeraada ku eego xikmadu waxay ku dhawaaqiyoy ku tusi ee annahu calaamatu istilaah in dhulka lala wareegayaba waalmru lilah arrinka arrinkana ilaahay baa leh halkaasuu sii sheegay markaa bal waxaad sheegtaa bal waxaa hargeysadu joogtaay imika soosarkoosmama dhala sow iyaro bal waxaad hargeysa wadaadka uu kaga dhawaajiyey sanadka cusub ha soo hadla qaadina sanadka cusub ha samaynina dharkooda ha xadhayna bal maxay laga dhawaajiyey toddobiyo toban sanaan joogo dhulkaaleene maalin keliya finishku dadkaa la jooga kamay murmin waa sanadkii cusbaaye muslimiinta hijriga maalinkii laismay odhanin waa sanadkii cusbaa ahe ee muslimiinta hijriga duxoodeenoo dhiirigu intaad jirtaba kuma oga adiga waxa kuu mashquuliyo wuxoodu waa maxay waxa qadiyad kaaga dhigay wuxoodu waa maxay sheekadooda maxaad ka tagi deeda wadaadka u difaacay maya diin uma samayna mee dhaqan bayn u samaynanaa diin haddaad u samaynayso waa lagu gaaloobaya waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa marudilu kaama doodaba waaba dooda maxaa iishu iga dhigay new york iyo bon iyo paris iyo barlin waxaa ka dhacay maxaa aniga qadiyad iga dhigay berber iyo boro iyo baki ninka jooga bon iyo paris maxaa ka galay maxaa ka galay ربما مثلا مثلا لما تيجي سيدي يقول ليش؟ لأن طبيعة الإنسان بقى المغلوب إنه غالب كان إنه كان ما هو waxay leedahay museum bay leedahay museum weyn bay leedahay boqor shaar shaar la odhan jirayo suulisha ayaa caruurtiisii inan inan dhalay u diray qurduba jaamacaddii qurduba ayay u diray way ka soo qaali jabiyeen markaasay soo noqdeen iyagoo cimaamad cabaayada muslimiinta ee ay xidhaan markaajabin roobkan kale jaamacadaas ku xidhataan roobkan roobkan madooga muslimiinta halkakan jiray roog isagoo xidan uu ku sawiro oo hoosta ay ka qoran tahay nabadiisii iyo dhinankii inantii magacooda oo ka soo qalanjabiyey wartuba university oo dharkii muslimiinta xidan maalintaa adi gacantaa ka sarraysay markaa dharkaaga in la xidho oo laskaga kaayeel yeelo ayay ahayd markaa maanta gacantaadiba hoosaysa aqoontaadiba liidata marka inaan ku mashquulo iyaga waa sunnatulmaqluub ayuu ayuu xotodow marka markay axaadiista nabiga aad aad u akhriyaan kule uu nebigu reebayo ha isku ekeysiinina sooma haysan axaadiistaas waa xikma maxaa ku jira maxaa ku jira muxuu nabigu rabaa nabigu wuxuu rabaa inaad lahaatid maxay shaksiyadoo kan khaas ah your own identity inaad leedahay adiga marka lagu jamico waa muslim markaasna muxuu ku tilmaama muxuu ku gabagabeeyey wa haada istila dhulkan in la qaadanayay iyo ulowdahayo walilaahi walamru walamru he walamru lilah ninkan andada soo dhan intaa inuu soo kala gebigeeda waa dhulkiisi yahay dadkiisi xajada u yahay saas wadaadkan wuxuu ahaa kitaabka almuflim المفلم مثل سمونا شرحي صحيح مسلم صحيح مسلم وذلك قرطبي قرطبي والله قرطبي المحدث والقرطبي المفسر نوضح القرطبي هاي لكن قرطبي المحدث كان هو صاحب المفلم في شرح صحيح مسلم كان isagu waxba ku tumaa wuxuu ku aasay daahiro ku dhintay saahibulmufti muf kitaabka dhan inkaa lajtidaa mujadad markii soo hadalkaan isaguna andalus caaladuna waxay tahay qofku markuu magaaladiisa ama tuulada ku dhasho ka fogaado hadalhaynteedu way way ku badan tahay inuu soo hadalkaado meesha dadkii degeena talama noqon doontaane yani abiicatu bashariya ah, isaguna usoo hadal qaaday andalus si iyagoo sarar oo daciifa ay usoo hadal qaadeen markaasa wuxuu yii waxaa ku batay buu yii alfawaaxish dhallinyaradii faaxisha looga taag waayey odayaashiina waxaa looga taag waayey amru bilmacruuf nahy can munkar inay yimaadaan wa haadaa awaamu dayaaci bilaahi andalus taasoo ka baxsa mar dhallinyarada haddii faaxisha looga taag waayey odayaashii amru bilmacruuf inay yimaad waayeen oo diinta gacanto ah lagu qaban waayo dhulkaas isaguna markana se muxuu yihi hada calaamat istilaa wاlamru lilahi tabaaraka tabaaraka wa tacaala waay in yar baa yimima salaadayda wax yar baa ka dhigo soo maa ah, inteed baa ku dhamaystiran hadii ilaha allahuma mustacaan calayhi fasl fi ana alumma idaa bulibat wa saarat fii malakati laylihaa asra ilayha fada ummadi haddii laga badiyo ummadi jabto oy cid kale qaabsato badana ummadaa jabtay way jabarkooda jabarkooda jabarkooda soo kaca magacaa iyo casabada iyo reerka iyo xukunkaas halkaasu ku dhamaada halkaas ugu dhammaanaya خلاص العادة والسبب مركز العلمي يسوي والله أعلم إلهي لا أؤمن لك وحي لك عندك والله أعلم نفط بن آدم كان وحاط كل شيء وحطها الوحق واحد من رب والرجلة وحبا حقيقة نوضح فلا محقص نوضح وتكبت بالنوضح صديق وجود النور ماذا ميعي ماذا جوي وحقفكم بالتسلقية مر انت احتاج ويلد oon banaadijadu qutid oon baraad wax qabsan oon baraad wax noqon hadday mar laabtaan hadday ka baxdan ku leey maxaa dhacaya attakaasun hagajiid iyo caajisni hayl ishan waa isu kaaminta cadhayo qosal waa isu kaaminta hayl iyo amsawadina waa isu kaaminta allaala wax waxaa tahay maxay bilaanlayka bilaanlayka offline ofline wax ku wax aad doonaysid inaad qabatid laakiin aanad qaban karaynin waa dhaqaaqada laakiin way kuu suurtageenilaaban kasabkuna waa maay waba kacaysa labadaba waabaka arrin aad hiigsaday ilaahu hidiin waa cabsi ilaahu arrin doonayo fadhiin hayga dhig markaasaa doonay waa ka ogo sarakaca soo qabso labasuuka udgelaysa allahuma innii acduuka min alcabsi walkasal naf markaa qof markuu jabo qayba soomaaliya oo dhan dhammaantood waa soddon sano soddon sano anaga soomaali loogu dawladdu waa ismaaciil way kakacado daladiinaa walba dhacay leesh waxaa la rabaa cunsurkani inuu maxay ku dhaco lafta inuu ka jabo lafta isdhiigo khalaas halkaas say doonto say doonto ha noqoto waa ku dheerdheerayn lahaa halkaas waad soo wadeegaysaa allahu mustacaan calayh wuxuu tusaale u soo qaatay ummaddii beershia ah. beershia waa intu sacdi baabi waqaas bismillaystay buu macrakatan qaadusiya beesha badal yar bay ahay badhul yar bay deganayeen ilaa yaman guteeda baana joogin wuxuu ku leeyahay waqtabir dalika fii ummati lfurs aw maalintu islaamku gacanta ku dhigay hee islaam wuxuu yihi walaa taxsabanna marna haboodin ana dalika baaba oodan yacni kuma fursigu أنه بعدوان نزل الإسلام دلمي هبولي فملكة الإسلام islaamka dowladdiisu fi lcadli maa calimta cadli meesha ka joogtay waa ogeeyey wa inamaa hiya dabiicatu linsaan insaanka dabeecadiisa weeye idaa wulida calaa amrih mar haddii gaali lagaa nabo oo caqiidaada ageystid oo dhaqankaaga yeestid ood harintaada aadiyeysid ood cadowga kale wixiisa uu kula weynaado weli janaasadun baa lagugu tukani ma jirtid dabiicada kuwa er kuwa sisaa u baabaynaysaa hadda maxamed hore uga baxeen annaaka waxaa ku qoray weli hindidii hindida cafasenaaw hindidii maraykanka gaadaan maxaa ku dhaca dadkii madoobaay eh, opportunityda oran jiray australia degan aaway dadkii akhbaruuni ahay dadkii aaway labadaba irishba gacanta geliyey anglosaxon ka soo yaacay dagaaladii diimaha protestant ee catholiki ee isku laayeen ingiriiska england dagaal diimeed baa ka dhacay afar boqoloo sano socday farxadkii la farxaday ayay irish yaaceen iyagoo protestant ah markaasay maraykanna qabsadeen australiana qabsadeen balaayaku soo noqotay haysayku <laughs> katolikomeshi waaba haddaan dibdaba usoo noqono aaba u badan yahay marka wuxuu leeyahay haddii mar qofku ku jabo marka muslimka eeg eh, eh, islaamka marka wuu bukoobaa wuu seexdaa waa dhowhanaanaa wuu toqoboobaa ah, laakiin ma dhinto mahe hada farqu baynana markaanu laadiiniyiinta iyo cibaadadku keligood waxu leeyihin ma kuna afar boqol sano hada dib loogu celinaysaa ruuxan way dhamaadeen aduunka aduunka haynala qabsan hor hor haynu socon waxaad kaa dhasa ummadaha laakiin aniga aniga labadii labadii waxay aan wax ku ahaa labadii wax ee aan wax ku ahaa ma anu ilaahay ii dhiigu igu yiri ilaali mise ilaahay o anaa ku ilaalinay mad ka jawaaba mad fahamteen waa qur iyo sunnada soo yani ummadda inay waxay wax ku tahay waa maxay meesha ay u noqonaysaa waa maxay waa innaga inaloo dhiigtood nalagu yidhi dhowra sidii masiixiyiinta la yidhi dhowra mise innaga waxay nalagu yidhi ku dhaqma anaa idin dhowraya ku dhaqmana anaa idin dhowraya marka in allaala intaynu dhowr tallaabo aynugu dhowaano fahamka qur-aanka saxda ah iyo sunnada oo nolosheenna ay saamayso ummadda inay baxdo dhiiggeedu ma cusbaanaysa ma cusbaanayo nolosha muslimiintu kama jecelaayi markaas ilan siyaasiya waa lagu jiray dhaqaale waa lagu jiray ciidan waa lagu jiray dhulkaagi waa lagu geystay waa lagu kala kaakaymiyey ilaa maanta hantidaa ilaa maanta maanta laga qaadi jeeda lagama qaada maanta inaan warka dhegaysanin intaas soo shub ku qoro haddii kale labi toban laba meesha sii joogimaysa ayagoo soo shubay meesha igu yar hayaya waaya dalaalo dalaalo lacagta shuba saadka maxaa ku iibsan shubtaa saasaan marana soo ma maxay u dhiicinaan sida ummadaha kale u baabiinaan aaadkeenna laga rabaa inaynu dib u calanayno marka inaynu waay samayno inaynu dib u calanno caladiskaasna waa laba aan ka baxeyn caladsku waa laba ilmada caladiska caladiska ka gashay caladiskaas calabiga waa maa baada miin baad weli soo baa mubqa soo qoraanku haysaa mubqa aynan ku celcelinin ma calalinay inaanu waay inaynu wax ku darno laabudda inaynu wax ku darna saddex tusaale saddex tusaale kitaabka iminka risaala imaam shaafici qoray tusaale kitaabka uu qoray abi cumaan abi cumaan abilfaraj cumaan aljinni alkhasaais labadaa waqtimay labadaa kitaabka waqti labadaa kitaab labadaas midna waa ibtijini waa khasaaisu kitaabka waxaa laga alkhasaais midna waa rasaa'ilkii rasaa'ilkii ayo imaamu shaafici imaamu shaafici ardaygiisii almusani almusani ardaygiisii ee mukhtasar musani qoray wuxuu yidhi kitaabka arisaala waxaan akriyey shan boqoloo jeer kitaabka risaala imaam shaafici waxaan akriyay buu leh shan boqoloo jeer mar kastoo akriya cilmiga aan hore u ogeyn baa iga soo baxay marka imaam shaafici kitaabkiisaasi waa kitaab ta'siisi ah cilmi usuul buu salka dhigay marka ninka maanta cilmi usuul akrinaya ee mustasfihii ghazaali iyo waraqaadkii juwayni jooga ee aan rasaa'ilkii shaafici aan maxaa akhriyayni kuwaa dambe waa tabciid alqawaacid wa hada ta'siis usuul waxaa rabnaa arday ta'siis usuul ka soo bilowda khasaa'is jilmi khasaa'iska jujinina isaguna waa ninkii curiyey hadda fiiri wuxuu curiyey isaguna weliba ma qasheen usuulu lexda ma qasheen ya usuulu shurka soo mahaysaa oo shaafici baa sameeyey naxwi weliba usuul leeyahay hadda ma qasheen usuulu naxwi weliba ay wax leedahay faacilku marfuuca isagoo masuul faacil waa marfuuc kaas waa qaacidadii waxaa wuxuu marfuuciya limaada rufica faacil منصوب مفعولك منصوب ام سواء مفعولك منصوب سواء لماذا لماذا لماذا وصوش نحوها سواء بعد ابن جني لك جواب كتاب الخصائص ثلاثمية قرن أفراد فكان لبدا قراءة ضد طرق سن هي كسر تحالل كان هايو وأه ابن خلدون ويسمونه تأسيسي علم التاريخ وعلم الاجتماع halkaasa markaa dhammaan ardayda waxay ka downamaysaa markaa inaynu bilowno maxay ta'siiskii sida ay culamada wax u qoreen sida culamadu ay wax ku coriyeen wasaailka isticmaaleen waa maxay saanidukuna aan dib wax ugu akrinaan biidn illahi tabaaraka watacaala sal allahuma wsala baarika cala sayidina moxamed wacala alihi wasaxbi wasallam